الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب أجر السمسرة wuxuu ku saabsan yahay ajru samsarati simsaarnimada ujrada lagu qaadanayo simsaradu waa waa jamcu simsaar waa dilaalka wey ama camalkii simsaradu waa hadday tahay masder dilaalka qofka ah ee dilaalka wax ku qaadanayo ayaa waxaa la yidhahdaa simsaar walam yara ibnu siriin walam yara muunan u arkin ibnu siriina moxamed ibnu siriin weeyaan haddii la iska iطlaaqee wa caطaaun iyo caطaa ibn abi rabaax wa ibraahimu ibnu yaziid الnakhaci wاlxasanu ibn abi اlxasan اlbasriy biajri simsaari simsaarka ujrada uu qaadanayo ba'san wax dhibaataa maynan arkin waxba dhibaataa mala bay dheheen haddiinu maxaadiir kale ayna gelin oo qofka asaga uunan khiyaamo kale la imaanin wixii loo idmo loo ogolaado xanibaadna aan ku ahayn dadka kale sida baycu xaadirin libaadin oo kale iyo inuu gishi iyo khiyaamo kale iyo waxqarin kale iyo ula imaado laakiin khidmadiisa waxuu ku qaadanayo loona og yahay macluumna oho la garanayo waxba dhibaato ah a inuu dilaal ku qaato afartaasna waxaa wasliyey ibna abi shayba waxaana lagu radinayaa nimanka la yidhaahdo kuufiyiinta oo xanaafta ay kamid yihiin xanafiyada ay kamid yihiin abu xaniifa ayaa iyagu diidan wa qaala ibnu cabaasin cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi laa ba'sa dhib ma laha an yaquula inuu yidhaahdo qofka silcada iyo badeecada iska leh bic haada thawba maradan gad qof buu u dhiibayaa simsaar ah dilaal ah wuxuu leeyahay dharkan orad suuq geli oo soo gadgad famaa zaada wixii ka kordhaa alaa kada intaa wixii ka kordhaa calaa kada wa kada intaa iyo intaa wixii ka kordhaa fa huwa laka adigaa iska leh ayuu yihi taasna marka wuxuu leey ibnu cabaas way banaan tahay intaa iyo intaa wixii ka kordha waa banaan tahay inaad qaado ayuu yihi iyaduna waxaa wasliyey ibn abi shayba afartaas laakiin jumhuurta way diideen afarta ibnu cabaas waxay laleeyihiin jahaalaa ku sugan in la yidhaahdo wixii intaa ka badan lama yaqaano waxa ka badnaan doona lama garanayo marka waxay leeyihiin ma aha inuu sidaa yidhaahdee alaabtan soo gadoo intaasaa ad leedahay wuu dhihi karaa laakiin wixii ka badan oo laiska ilaaqay oon caddayn oo macluum ahayn ayaa la diidayi wa qaala ibnu siriin wuxuu yidhi asaguna idaa qaala hadduu yidhaahdo baayicii alaabta lahaa bichu ninbuu ku leeyahay bichu alaabtan gad intaa ku gad famaa kaana min ribxin wixii faa'iidaha oo soo baxaa oo intaa ka badan falaka waxaad leedahay ow amase falaka adigaa iska leh ow beynii wa baynak ani adigu noo dhexeeya falaa ba'sa dhib male taasna wa qaala الnabiyu salى الlahu alيه wasalam markaa hadalkaas ibnu siriin iyo ibnu cabaas iyo daliilkeedii buu bukhaari raximah اllah ayuu soo qaaday wuxuu leey waqaala الnabiyu salى الlahu alيه wasalam almuslimuuna cinda shuruuطihim muslimiintu waxay leeyihiin oy ku kala soconayaan oo u bannaan cinda shuruudihim shuruuddooda agtiisa cinda shuruuطihim ilaa shardan xarama xalaala aw axalla xaraaman baa la socotay marka xadiidkaasna waa daraf ka mida ah xadiidu camar bn cawf almuzani isxaaq fii musnadihi ku soo saaray min dariiqi ninka la yihaahdo kufayr ibni cabdillaahi ow kafiir oo qaar culimmada kamida ah ay daciifinayaan kafiir ibni cabdillahi bn camar ibn cawf an abi can jaddi ka werinayo laakiin bukhaari iyo tirmidi iyo ibnu khusaymi iyo way qaateen warkiisa waxay leeyihin waa nin qawi ah oo way xoojiyeen almuslimuuna cinda shuruudihim marka haddiiba shuruudda intii la galo wax xaraamahana uuna shardigaa ku salaysanan xalaalla uunan maarata xarimaynin dhib ma laha inay labada qof ku heshiiyaan oo alaabta gado wixii kuu fuula intaa ka badan iska qaado dhib ma laha ayuu u daliishanaya bukhaari qaala xadaanaa musadadu ibnu musarhad qala xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaana macmaru ibnu rashidin can ibni aawusin cabdullaahi ibnu aawuus alyamani weye daawus ibnu kaysaan ayamani can abiihi daawuus ibnu kaysaan alyamani can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala naha nabiyu sala allahu alيh wasalam nabigu wuxuu reebay an yutalaqa rukbaan safarayda in lala kulmo laga hortago ayagoon silcadii iyo badeecadii suuqa keenin in laga hortago ayaa la nahyo o la diiday sababtuna waxaa weeyaan laba sababoodba way ku jirtaayo loo diiday in bayacada laga hortago waa midda koobaadee dadkii tijaaradan sugaayey alaabtan sugaayey ee suuqa taagnaa ayaad wixii o dhan afka u dhigatay dacu naasa yarzuqu llahu bacdahum bacdahum nabi aleyh salaatu wasalaam dadka ilahay barkood markaa ku arsuqo suuqa markii la keeno nin walba wixii kaga soo aado nasiibkiisa qaato ta labaad weeyaan dadka alaabta soo wada ayagoon suuqii sicirkiisii aan garanaynin in la khayaamo oo qarar lagu sameeyo oo la yihahdo intaasaa suuqa joogaa oo kada la yihahdo cabsidaasaa laga qabaa marka waa inuu qofku suuqa alaabtiisa keeno wixii markaa suuqa milka ka jira iyo badeecadaasi waxa u kala gadanayo ayaa looga gadanaya walaa yabiica xaadirun inuu gadano waa nahiye nabigu alay slam qof xaadira ah. qofka magaalada degan ee alaabta wishii la keenayo degan dibaadin nin ree baadiyaha hadda kii baadiyaha degana keliya ma ahee nin allah ninka suuqa soo gelaaya in magaalada ka tirsaneen o dhan baa soo geli oo lamid ah qultu waxaan iri buu leeyahay daawuus wey qultu waxaa yabna cabaas cabdullahi bnu cabaasow maa qowluhu muxuu yahay hadalka nabiga alay slam macnaha loo wado laa yabiicu xaadirun libaadin maxaa loo jeedaa qaala wuxuu yihi ibnu cabaas laa yakuunu lahu simsaaran dilaal u noqon maayo haddana maxaan soo marayna afarta ibnu cabaas inuu lahaa laa baasa an yaquula haada hada fawq famaa zaada calaa kada wa kada fahuwa lak samsaradaa waa ogolaaday tanna waa diidan yahay xadiidka wuxuu ku fasiray laa yabiicu xaadirun libaadin nabig alay slam uu yihi laa yakuun lahu simsaar marka waa hadday tahay xaadirun libaadin muddo ala diidan yahay dadkii xadarka ahaa alaabtii ay sugaayeen inuu nin u intugu soo dego maamulo yidhaahda badeecada maanta orod iska noqo anaa haynayo markay qaaliwoodoo suuqa ay ka maraanto waxii kalaan kor saaraya wixii aan rabo taasaa la diidan yahay oo dadkii kale darar uu ku noqdo laa darara walaa diraar waxaa la diidan middaa weeyaan laakiin xadarkii xadar kale inuu u gabo dhib male xadar inuu u gabo laba qof oo xadaroo kala gadanayo oo bayculmiligi iyo suuqii wada garanaysa inuu qof kale uu shaqadii la qabto oo meeshaa wax ka raadsado waxba dhibaataa male wax macluumoo la garanayana loo dul saaro layidhaha intaa saaro intaan igu soo gad waxba dhibaataa male marka labada hadal ibnu cabaas radia allahu canhu tafsiirka xadiidka marfuuca uu fasiraayo iyo aharta asaga uu ka hadlay iskama hor imaanayso waxaa la diiday waa baycu xaadirin libaadin midda uu ogol yahayna waxaa weeyaan fii ma idaa kaana xaadiru maca xaadirin laba qof oo magaaladii iyo silcadii iyo badeecadii iyo sicirka isla garanaya qofkana wax macluuma la siiyo la yidhi intaasaad ku shaqaynaysaa haddiisan macluum uunan ahayn jamhuurtu waxay leeyihiin ninka asaga ee shaqadaa qabanayo waa kal ajiiri wuxuu leeyahay ujratu mili ajiir buu le qof oo la ijaartay oo kabarweye shaqo kuu qabanayey maanta oo kale qofka hadduu shaqo kuu qabtay meequu qaataa intaasuu qaataa intii baa la sinaya lijahaalati ciwad ciwadkiibaa jahaalo gashay haddii jahaalo gashana waxaa la aadaya markaa baab lijaara la aadi ijaaradana waxaa shardiga macluum inay tahay naam baabun wuxuu ku saabsan yahay hal yuaajiru rajulu ninku ma ijaaran karaa nafsahu naftiisa asaga ijaar yani qof kale ijaar muu noqon karaa min mushrikin gaal naftiisa ma ka ijaari karaa fii ardilxarbi wadankii gaalada xarbiyiinta ay deganaayeen jooga yani waa waa saddex qaybood buu sheegay qof muslima oo ijaaranaya uu naftiisa ijaaraya qof mushrigana ka ijaaraya mushrigaana wuxuu joogaa meel uu ku xoog badan yahay ardulxarbi buu joogaa arintaasu marka wuxuu leeyahay musanifku ma banaan tahay ma banaan tahay marka calaamatu su-aal buu geliyeyoo istifhaam buu geliyey macnaheeduna waxaa weeyaan in arintaa ayada ah niqaash uu ka furan yahay inuu niqaash ka furan yahay oo khilaaf ka taagan yahay oo una la jasmin karin xukunkeeda saas darteed musanifku wuxuu ka cabiray hal yuaajiru ma jasminin qaal xadaanaa cumar ibnu xafsin qaal xadaanaa abi xafs bnu kiyaaf qaal xadaanaa acma sulaymaan can muslim بن سويح عن مسروق بن أجدع qاaل xdثna khباab بن أنس رضي الله عنه qاaل wuxuu yihi كنت رaجuلا nin baan ahaa qيinan qيinan oo qayn ah. qaynku waa xadaadka tumaal nin biraha tuma oo seefaha iyo warmaha iyo waxaasu ka shaqayn jira oo biratu ahaa waa khباab radي الlahu عanه waana soo maray kitaab الbuyuuع waxaan ku maray acmaaشha noocaas oo kale ah inayna danaa'a ayna keenayni oo camal xun oo qofka lagu caayi kara maaha in birta la tumo oo qalabka loo baahan yahay alaabada iyo maacunta iyo mataacda waxaaso dhan in laga shaqeeyo la sameeyo camal wanaagsan oo sharafla weeyaan najaarada iyo maarata dhismada iyo waxyaalahaso dhan waan soo maray wadaaifta noocaasi iyo mihanka iyo shaqooyinka la qabto ee gacanta camal wanaagsan oo nabigeena calayh salaam uu xataa yidhi sidii xadiid kusoo maray qofka wuxuu risaaqsado oo cuna waxaa ugu wanaagsan camal yadii gacantiisa waxay shaqaysay marka wuxuu leeyahay waxaana rajulan qaynan oo tumaal biraa tuma facamiltu waxaan u sameeyey lilcaas ibni waayil caas ibni waayil sahmi ninkaas gaal buu ahaa gaalimadana ku dhintaye waa camar ibnu caas aabbihiis cabdullahi ibnu camar awogiis wey caas ibni waayil sahmi ayaan u shaqeeyey buu yidhi faijtamaca lii waxaa ii kulmay cindahu agtiisa maalan yani xoolaan ku yeeshay shaqo u qabtay oo buu siiyey biro iyo qalab buu ii hagaaji seefiya waxbuu hagaajiye warmo markaa lacag baan ku yeeshay buu yidhi faataytu markaasaan u imaaday ataqaadaa anoo ka maartay dayn dhabanaya dayntii aan ku lahaa anoo ka dalbayaan u imaaday ataqaadaa ey adlubu qaba'a dayni calayhi dayntii aan ku lahaa inuu isiiyo anoo ka dalbaaya faqaala wuxuu yidhi bilillah ku siin maayo khabaab waa saxaabi jaliila saabiqiin alawaliin buu ka mid yahay cahdigii makaa la joogaa xilligii makana marka waxaa la ictibaarayaa inay tahay ardi quraysh baa haysata oo dagaal kula jirta muslimiinta ninkanna waa mushrik caas ibn waayila qofka shaqada u qabanayana waa khabaab oo saxaabiya ah. saddexdii marka juiy qayb ee baabka musanifka baabaystay way ku caddahay hal yuhaajiru rajulu nafsahu muslimka min mushrikin gaal fii ardilxarbi jooga de makan intaan weli la qabanin gacanta muslimiinta soo gelin ardilxarbi bay aheyd marka wuxuu yidhi waxagaysii wuxuu yidhi laa ku siin mahayo wallaahi baan ku dhaartay laa aqdiika inaan ku siinayn dayntaada ku siinayn xataa takfura bimuxamadin ilaa nabi maxamed a kaga gaalowdo ood ka kufriso od ka soo noqotay diinta faqultu waxaan idhi buu yidhi ama wallahi baan ku dhaartay xataa tamuuta inaanan gaaloobaynin xataa tamuuta ilaa ad ka dhimato uma tubcaa lagaa soo saara bicadana waa qiyaamaha iyo xashriga iyo nushuurka qiyaamaha xilligaasna de waa xilli camalkii isku dhammaaday aakhara la joogaa marka asagu wuxuu leeyahay wuxuu rabaa inuu si dadban uu dacwada u gaarsiiyo kana wuxuu rabay inuu dacwada gaarsiiyo oo uu ku sanduleeyo xoolihiisii siduu diinta oga noqon lahaa kana dacwadu buu fidinayaaba waa ninkii yidhi man yuxyi lcidaam wahiya ramiim intuu laf burburtay qaaday oo saa nabiga hortiisa ugu butiyey ayuu wuxuu yii laf burburtay oo sidan u biday oo dabaysha kala raacday yaa soo nooleen allihii marka hore abuura soo nooleen baa layidhi marka tii buu la taagan yahayoo waa munkirulbacfi soo saaridduu diiday oo inkirsan yahay khabaabna wuxuu sameeyey in la soo saari doonuu rabaa inuu u sheego wuxuu yidhi ama wallahi xataa tamuuta inaad ka dhimato uma tubca lagaa soo saaro waa lagu soo saari doonaa falaa inaana gaaloobayn qaala wuxuu yidhi wainii lamayitun oo miyaa dhimani uma mabcuuun miyaa laysoo saari dhimashay waa la ogyahay intaan dhinta biniaadama laysoo saari qultu nacam haabaa iri bu yidhi qaala wuxuu yidhi fainahu sayakuunu lii waxaa ii sugnaan doonaa uma meeshaas laysa soo saaraayo maalun xoolido waladun caruur baa farta laiga gelin doona laysiin doonaa fa aqdiika markaasaan xoolahaadi ku siin doonaa bu yidhi sug marka aakhira sug markaasaan xoolahaadi ku siinay waa tahakum iyo jeesjees iyo xaqiraad iyo kibir baa hayaa ninka la yidhaahdo caas ibnu waa'il faanzla allahu tacaala ilahay baa wuxuu ku dejiyey afara'ayta aladii kafara biaayaatina aayaddaas kusoo degtay wa qaala maala wawaladan aطalaca algayb am itakada cinda araxmaani ahda kala ayuu ilahay subxana wa tacaala sanatu ma yaquul marka laba shay midkee buu haystaa ninkan cilmulqaybkii buu yaqaanaa waxbaa u daahiray oo laga fayday oo ma'aalkiisi iyo mustaqbalkiisi iyo aakhiradiisuba yaqaanaayo waxa uu heli doonuuba garanaya mustaxiil ma dhici karto qiyaamaha iyo waxa qofka uu la kulmi doono nabiga calayh salaatu wasalam awa rasuulullah ayaa wuxuu leeyay anoo rasuul ilaahi aan garanayna wax xaalkayga noqon doono marka isagoo loo bishaaray sala allahu alayh ali wasalam marka caas ibnu waayan wuxuu og yahay male ta labaadna waxaa weeyaan ma xiriir fiican buu rabbi la leeyahay marka uu leeyahay ilahay agtiisa waxaa ku heli doona ma xiriir fiican iyo calaaqa fiican mu'min muwaxida miya waa maya labadaa midna ma haysta marka waa iska been hawaas iyo been iyo kibir baa ka hadlinaya ninka asaga la utayana maalan wawaladan buu yidhi nacam markaa inaga hadda waxaa weeyaan waxaa musanifka xadiidkan munaasabada fi lbaab waa caddahay munaasabat alxadiidi fi lbaabi iyo tarjumada way caddahayoo khabaab oo saxaabi ah oo muslima ayaa caas u shaqeeyay oo gaal ah oo ardulxarbi jooga oo ka xoog badan ayaa u shaqaynayey marka arrimahaas markaa seefaha iyo warbaha iyo qalabka noocaas ee gaalada intii la sameeye laga gato waxay u noqonaysaa haddii daruura ayna meesha oolin cabsi haddii meesha aynan oolin weye haddii laakiin la ogyahay hubka iyo qalabkaasi inuu muslimiinta uu la aadi oo kula dagaali arrintaa iyada ma banaana ma banaana waxay noqonaysaa tacaawun cala alithmi walcudwaan ayay noqon ah, meel hub aad qof aad ogtahay inuu hubkan uu dad muslimiina kula dagaali doono inaad ka gada ma banaana ma banaana baabu maa yucطaa fi ruqya ruqyada iyo tufitaanka qof xanuunsan lagu tufaayo waxaa lagu qaato lagu bixiyo calaa axyaai alcarabi qabiilo reer carbeeda intii lagu tufo bifaatixati lkitaabi suuradda faatixa ah waxaa la bixiyay lagu siiyey inaad qaadan karto hadda markaa dikru axyaai alcarab laa mafhuuma lahu waxaa weeyaan waa waaqicatu cayn qisaday ku timid in qoro carbeed lagu tufay nin oday oo laga qaniinaye hadduun maaragtay carab ahayn ama cajab uu yahay ama carab wuxuu yahayba faatixat alkitaab waa la tufi karaa ee musanifku wuxuu ilaalinayaa alfaadda ku imaanaysa xadiidku ilaalinaya wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi can nabiyi sala allah alيh wasalam axaqu maa akhadtum calayhi waxaad ujro ku qaadataan waxaa oogu xaqnimo badan oogu mudan oo oogu maaratay banaan ama ogu wanaagsan ajran kitaabulah ilah kitaabkiisa wax ujro lagu qaato waxaa u xaqnimada ugu mudan qofka inuu ujro ku qaadan karo kitaabka ilaahay ah, xadiikaasi marka waxaa weeye waa araf oo kamida ah xadiid dheer oo uu musanifka wasliyey fi kitaabi ibi insha allah ku imaan doona halkaasuu kugu imaan doonaa xaqu maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah cumuumkaasay jamhuurtu qaateen hadday tufitaan noqoto iyo hadday tacliim noqotaba in ujro lagu qaadan kara kitaabka ilaahay xanafiyadasa way diideen oo waxay leeyihiin kitaabka ilaahay baritaankiisa waxba laguma qaadan karo liannahu cibaada cibaadadana ajirkeeda min allah ilahay xaggiisaa laga helaa oo laga raadiya oo laga fishaa abu daawuud xadiid iyo tirmidi ay soo saarayaana bayna qaateenoo waciidu kusoo arooray waciidu kusoo arooray dadkii ku qaatay waxay barayeen qur-aanka iyo wax ku qaatay ayay dariishanayeen kaas markaa waxay kaloo raaciyeen xadiidkan asaga ahe saxiix buhaari ku sugan in la yidhaahdo ruqyada iyo tufitaanka keliya lagu khaas yeelo oon tacliinta lagu darin ama la yidhahdo mansuuq biaxaadii sunan axaadiista sunanka lagu nasakho laakiin nasakha wuxuu u baahan yahay daliil ixtimaal iyo maaragtay daliil cad haddaan la haynin nasakhu meesha ma soo geli karo oo hadda nasakoo sugan ma jirto ta labaadna axaadiista ayada ah waxaa weeyaan waqaa'iculcayaan bay aheedoo dad gaar ahoo nabiga alay slam ula hadlaayay bay aheyd oo xaalada ay ku baxeen aan war loo haynin qaabka ay ku mutaysteen waciidkaas laakiin xadiidkan saga xaquma akhadtum caleyh ajran kitaabullaahidaasi cumuumkiisa hadda wax diidaya ma jirto laakiin waxay culummadu ay leeyihiin sida soo socotaa inuunan qofka shardi ka dhiganin oo haddii wax la siinin waxbaba dadka warabaraynin taas ayaa la diidan yahay oo qof qur-aankii iyo waxbarashadii u imaado inaad tiraahdo haddaan waxsiinayna iskaga bax loo xaala qaado middaa ayadu kuma jirta meesha wa qaala shacbiyi wuxuu yihi caamir bnu sharaaxiil laa yashtarid lmucalimu qofka mucalimkae qur-aanka dadka barayo ma shardisanayo ilaa ilaa waa waa ii kala dii kalena bax ilaa an yucdaa in la siiyo shayan shay mooyeene oo falyaqbalo markaa iska aqbalo haddii wax la siiyo ha aqbalo wa qaala alxakamu alxakam bnu cutayba wuxuu yidhi lam asmac man maqal axadan qof kariha nacay ajra almucalimi mucalimka ujradiisa uu tacliimta iyo qur-aanka uu dadka baraayo wax ku qaadanayo wax inkiray oo diiday oo nacay aniga ma arkin buu yidhi asan bsri wuxuu siiyey daraahima cahaa daraahim oo tabana yu macalin dugsi waayey ayuu siiyey caruurtu baraayey walam yara ibnu siriin maxamed ibnu siriin muunan arkin biajri qasaami qofka wax qaybiya ujradiisa basa wax dhibaataa qasaamka maalan dhaxal baad dad u qaybinaysaa dukaankii baad u xisaabaysaa zakawaadkii wii baad xoolihii uisaabi u qaybinaysaa qasaam baa la yihahda ujradiisa wax dhibaata male wa qaala wuxuu yidhi kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiraa suxtu rishwa fi lxukmi samaacuuna lilkadibi akaaluuna lisuxti suxtiga waxaa la yidhi arishwa waa laaluushka iyo hoongada filxukmi xukunka lagu hongeeyo qof baad maarata leedahay xukunkaa iidhiib ama maarata ninkaada xaakimka ow hebel wax iga soo qaad waxaas noocaasa waxaa la yidhaahdaa suxti baa la yidhaahdaa wa kaanuu waxay ahaayeen bukhaari baa hadalka wata yucdawna kuwa la siiyo cala alkharsi karsiga ayaa ujro lagu siin jiray marka meesha wuxuu kugu sheegay afar shay axaqu maa akhadtum calayhi ajra kitaab ullaahi oo tacliimta ay soo gelayso ruqyadiina ay soo gelayso waa laba saddex masalada la yidhaahdo masalatu muxuu ahaa asu arishwa arishwa afar masalatu lkharsi masalatu lkharsi marka rishwada ayada waa xaaraam laakiin kharsiga in wax lagu qaato iyo asaamka asaamka midka kale rabe labadaasi wuxuu oga qiyaas qaatay aruqya taliim alruqya watacliim tufitaanka iyo tacliimta sida ujara lagu qaadan karo ayay qasaamka qaybinta iyo karsigaba wax lagu qaadan karaa karsiga waa soo maraan umalaynaya masala baabmuaabara iyo markaan soo maraynay baabmuaabara markaan soo maraynay waa kii aan ka soo hadalnay aan tukhrasaa timirta geedka saaran iyo in karsiga la ogaado waxa saaran ee kasoo bixi doona mustaqbalka taasa waxaa la dhaha karsi la yihahda takhmiinka iyo xisaabtaas lasi ogaanayo waa kasoo bixi doono marka beertii baa tagtay qofku waad uxisaabtay waxaasa kaaga soo gii doon waa lagugu siiyey waxba dhimaalaa buu leeyahy abu nucmaan maxamed ibn fadl weyaan xadaanaa abu cawaana wadax ibn cabdilah alyashkuri can abi bishrin jacfar bin abi waxshiya mashhuuri bikunyatihi aabihina mashhuuri bikunyatihi isaguna ah, abi bishrin buu mashhuur ku yahay aabihiisna ibn abi waxshiyahaasu mashhuur ku yahay marka waa jacfar abu bishir jacfar ibnu iyaas baa la dhahaa jacfar ibnu iyaas marka jacfar ibn abi waxshiya can abimutawakil abulmutawakil inaaji ali ibnu daawuud ali ibnu daawuud isaguna mashhuur bikunyatihi kunyadaasuu mashhuur ku yahay can abi saciidin اqudriy radi alahu anhu isaguna mashhuur bikunyatihi sacd bn malik ibnu sinaan qaala wuxuu yihi indalaqa nafarun kooxbaa tegey min asxaabi nabiyi saxaabadii nabiga ka mida fii safratin safar bay u baxeen saafaruuha ay safreen asxaabtaa nabiga ee safray waxay u safreen ma jihaad buu ahaa ma safar kale ahayd lama caddayn afraadda ay ka koobnaayeen soddon inay ahaayeen tiradooda waa la sheegay laakiin magacyahooda abu saciid alkhudri basa laga hayaa abu saciid alkhudri ayaa laga hayaa oo ahaa ra'iisu sariya ilaa ciidanka ama e, e, kooxdaasi madaxka ahaa kooxdaas safarta ah xataa nazaluu waxay ku degeen calaa xayin qabiil min axyaai alcarabi qabiiladii carabta qabiil ka mida ayay degeenoo marti ka dalbeen oo kor degeen fasadaafuu way ka marti dalbeen ka martigeliye dalbeeno wana martigeliya bay yidhahdeen martigeliye weydiisteen istadaafu dalabu diyaafa faaboo way diideen an yudayifuuhum inay martigeliyaan ah, ayagana waa diideen inay martigeliyan waa saxaabadii nabiga alayh isalaatu wasalaam nimankaa marka inay ahaayeen gaalo iyo inay ahaayeen acraab juhaalahon diinta iyo tawqiirkeeda iyo culimmada saxaabadan garanayn labada midun weeyaan weliba waxay u dhowdahay inay gaalo ahaayeen maxaa yeele riwaayat lbazaar waxaa soo aroortay markay u imaadeen oy ku calaacalayeen sida soo socota ayaa waxay ku dhaheen balaqanaa ana saaxibakum jaaa binuuri washifaa saasay dheheen waxaana soo gaaray saaxiibkiin inuu la yimid nuur iyo daawo iyo shifaa inuu la yimid faqaaluu nacam haa nuur iyo shifuu la yimid bay ku dheheen marka saaxibakum bay leeyihiin rasuulullahi iyo nabiga anagi iyo malaha soo marka gaala inay ahaan u waa lagu tufaaya marka waa kan inaad ku tufto inaad wax ka qaadato inay bannaan tahay ayaa meesha soo socotay marka ayib faalow an yudayifuum waxaa la qaninay sayidu daalika alxay qabiilka asagaa ah, odaygoodii sayidkoodayaa la qaniinay maxaa yeele waa jazaa wifaaq jazaa wifaaqa weeyaan oo amarkan asagoo kasoo furay dadka amartigelin inuu si toosa u yiri iyo in lagu yaqaanay labada mid wey hadduu hore martida la martigeliyo lagu ogaan lahaa sidaan looma galay saa darteed asagii baa la qaniinay oo waxaan kasoo furay laba xikmada kale ku jirtee baaliqada waxaa weeyaan in ay saxaabada nabiga ay helaan ujradooda helaan waxaa ku jirtaa in la qaniino sayidka la qaniino haddii mid kaleo iska rucaatunaasa la qaniini lahaa nina uu iskagaba bixiyan iyo xoolaha intaa soddon neef la siin doonaa marka ninkii madaxda ahaa in la qaniino oo inti meel walba la aado dhaqaalo badanoo waa ku fadhiyaaye ayagana xilmaa ku jirta asaga marka la qaniinay fasacow way ola ordeen low asaga bikulli shay wax walba oo laa yanfacuhu shay waxbaanu tarin wax walbay la mareen oo qof la qaniinay lagu dayi lahaa wax laguusiya ahaataya wax uruuga ahaataya waxa la mariya haataya shay kasta oo qof la qariin lagu dayi lahaa o dhan bay ku dayeen ilan fadhi ma yeela ninkii madaxdaaba yaallo cabaadaye faqaala bacduhum qaarkoodba marka dambe waxay dhaheen low aataytum haaulaai rahd war kooxdan haddaan u tegi lahayn aladiina nazaruu degay korkeena degayn marti naga dalbayaan diidnay lacalla waxaaba dhici karaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado cinda bacdihim qaarkood agtiis shay un xun daawa in laga helo ayaa dhici kartee maan u tagno markaasaa waayahay laisku raacayo faatowm way umaadeen weliba jaariya gabar bay usoo direen waa niman eed qaba ilan eed galayo gabar bay u direen waayda orodoo bal adiga usoo u tag bay dheen faatowm way u imaadeen faqaaluu waxay ku dheheen yaa ayuha araadu intii kale waa daba tuuran yihiin waa aqbalaya waa ogol yihiin ayaduna waa hadlaysaa faqaaluu yaa ayuha araad ina sayidana sayidkeeni madaxda anagi noo ahaa nudiqa waa la qarinay boqorkii baana naga qaninay wasacaynaa waan oola oradnay low asaga waan ku daynay bikulli shayin wax kastooo laa yanfacu waxaan u taynay markii dambe ayaan ku daynay waa kan waa xanuunkii waa ka degilaya waa nin laqalacay wey leed baa ku dhacay leed baa ku dhacay saxaabada nabiga calayh salaam khayru nnaas ayuu ka saaxday oo cunto u diiday marka waxba waa u tari weyday awal dadka ku bogsan jireen oo dhan waxba waa qaba weyday fa hal cinda axadi minkum qof idinkayna kamid agtiisa ma yahay min shay wuxuun waxaad haysaan ma jirtaa xisan wa macnan hadduuya wax maxsuusoo daawadaysaana siiya oo laysku duro ama laismariyo haddii kalood quraan iyo wax lagu tufaysaana waa kan oo roga haysaan faqaala bacduhum qaarkood baa hadloo nacam wallaahi buu yidhi waaba dhaartay waa saxaabigii abu saciid alkhudri wuxuu yidhi haa wallaahi ilahi waa ku dhaartay waan haynaa wax anfaca kalsoonida wuu isku qaba fiiri nacam wallah ina min cibaadi illaahi man low aqsama cala allahi laa bara ayuu le nabig sal allah alay wasalam addoomma ilahay waxaa ka mida qaar haddii ilahay ku dhaartaan ilahay markaaba u baarifani marka waa dhaartay waa isku kalsoonay saxaabi jaliila oo fii sabiililah ku jira oo nabiga calayh salaatu wasalaam uu diray weeyaan waan haynaa buu yidhi inii anigu la arqa waan tufaa waan tufayaa buu yidhi nin hadda ka hor ruqya iyo tufid lagu yaqaanay maaha walidaalika markii soo tufay soo noqday waxaa la yidhi ma wax ruqyaa taqaani jirtay maya ayuu yidhi wuxuu leeyahay waan tufaayo adda kadduu hayaa wax uu tufo walaakin wallahi waan ku dhaartay laqad istaldafnaakum waa inaga martigeliyo dalabnay falam tudayifuuna namayna martigelinin ha na warna martigelinaanin niri martigelinina waa naga diideen waa naga saaxateen marka hadday arrintu ay noqotay inaan idinka si xun noola dhaqanteen annagana ujaa inaga Ah, way banaantah il arrintaasi qofkan ad isaan ku galo isaan u samaysa haduu kuu geli waayan inaad u istaagto asagana aad ujradaada ka qaadato way banaan tahay waa soo maray nabiy llaahi muusa alayh salaam isagoo leh low shita latakadta alayhim ajra soo kuleh ayib latakadta alayhim ajra faqaala bacdu markoodba marka wuxuu yidhi falam tudayifuuna famaa ana aniguna miihi biraaqin mid tufaya lakum idinka idii tufi maayo xataa tajcaluu lana jucla ilaa aad juclo noo yeeshaan ujrana siisaan ujro ilaadna siisaan fasaaluxuum waxay kula heshiiyeen calaa qaiicin xayn min alghanami ari ah xogow ari aho sodomeeya soddon neef o ari riwaya kala cadaysta ayay ahaayeen soddon neef baa layidhi noo noo ogolaada waa lagu heshiiyey faاnطalaqa waa tagay saxaabigii yatfulu asagoo tufi calayhi qofkii sayidkaa aladii qaay la qaniinay wayaqra'u wuxuu akrinaya alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin qiraa'adaa horaysa ila wowda waad garanaysaa tartiib ma faa'idayse marka alxamdu lilahi rabi اlcaalamiinta waxaa loo jeedaa suuraة اlxamdi in suuradan magacyaheeda ay alxamdu lilahi kamid tahay magacyaheeda ayaa laga qaadanaya suuradda magacyo badan bay leedahay alxamdu lilahi baa kamida marka suurat alxamdi buu akriyey wayatful waa tufaya sidaasaana fiican oo markaad wax akrinayso qof ku tufayso inaad qur'aanka akriso oo qur-aanka ula akriya maaha macnaha waxaa weeye qur-aankan aad akrinayso wuxuu wataa afar iyo raad buu wataa canuufta ayadahee afkaada ku jirtay qur-aanka aad ku akrisay ayaa barake iyo caafimaad ilaahay geliyey qofkaaa kutuftaa marka waa inaad ku tufto lakin haddii un qawl ka sii quraan laska akriyo taa sax maaha a akri kutuf akri kutuf saas yeel saas wey sida saxda yadfulu calayhi wayaqra alxamdu lilah rabb alcaalamiin nabigana alayh salaam saasuu ahaa kii ku tufi jiray jibriil nabigu ku tufay tufidaasaa la rabaa fakaanamaa waxaad moodaa mushita in laga furay min ciqaalin dabar rijixidnaa oo ciil u baktisnaa oo taagnaa oo dabar laga furay muxuu samayn uu dhaqaaqi soo maa markiiba ninka asagaa xanuunsanaa ee gadgadoomaayey waa boode fanalaqa waa tagay yamsha isagoo socda wamaa bihi qalaba wax gadgadoon ana ayna ku jirin wax xanuun ahoo gadgadinaya oo hayana aysan jirin qof markuu xanuunsanayo aabuu dhiho hadda dhecma isku gadgadini gadgadoon ma jiro xanuunka ka baxay qaala wuxuu yidhi faawfuuhum way u oofiyeen juclahum ujradoodii alladii saalaxuuhum caley ay kula heshiiyeen xoolihii ay kula heshiiyeen iyaguna markiiba farta laga geliyey soddonkii neefee arigaha ayaa loo soo xareeyey o loo soo tuuray faqaala bacduhum saxaabadii qaarkood ba waxay dhaheen iqsimu noo qaybiya soddon baa nahay min neef faqaala aladii raqa kii tufay baa wax ku taagan yahay war cusub oo ugu bula yimid in faataxo intii la akriyo qof lagu tufo ujro lagu qaato waxaan weligii soo marin oo nabiga alayh salaam uuba ka haynin marka saxaabada nabigana waqaafina cinda kitaab illah waa ijtihaadi jireen ijtihaadku waa ku banaanaa laakiin maca dalika waxay ka shaqeeyan nabiga usoo celin jireen sala allahu aleyh waalih wasalam marka wuxuu yihi kii tufay laa tafcula hayeelina qaybsanina xataa naatiya nabiya sala allahu aleyh waalih wasalam ilaa nabiga aan ooga imaano oo fanadkurala waan u sheegno alladii wixii aan kaana dhacay fanandura aan ka fiirino maa yaamuruna wuxuu nafari doono xoolaan inaan cunayno oo xalaal nooya in kale nabiga aan weydiino waxaan xoolaha kusoo hellay inaan u sheegno faqadimuu calaa rasuuli illaahi sala allah alay wasalam nabigay u soo galeen fadakaruu lah way u sheegeen waxaana dhacaa layidhi sidaan xoolahana waa u wadanaa faqaala nabigu wuxuu yihi wamaa yudrika annahaa ruqya soo maartid faatixatu lkitaab waa ruqya waa isku tufaa war in isku tufawaabay jirtaan ruqya ay tahaye laakiin adiga hadda kahor yaa kuu sheegay yaa ku ogeysiiyey dee inay suuraddaas qiimo badan tahay oo ay tahay acdamu aaya suuratin fi lqur'aan ayuu ogaa marka ayadaa mula soo baxay saxaabada nabiga istimbaadkooda cajiib buu ahaa ubay binu kacb buu nabiga wuxuu ku leeyahy rasuulka alayh isalaatu wasalaam ayu aayatin fi kitaab illahi acdam macak aayad qur-aanka markaad akhrisay ubayow xaafid baad tahay ood qur-aanka akhrisay qofka xaafidka ah waxaa la rabaa maca tadabur qur'anka inu ku akriyo oo qur'aanka usuntan yahay ah, u suntan yahay sida sheekhan alcalaama almufasir cumar alfaaruq raxmat ullaahi caleyh waad garanaysaan istidlaalka sheekh cumar faaruq raxmat ullahi caleyh qur-aanka waxaad moodaa mawduuc walbaba siduu rabo usoo qaadan jiray siduu allah siduu rabo ayuu soo qaataa wahuwa maa zaala mucallimu nnaas ina ilaa hadda laga baranayo cilmiga raxmat ullahi caleyh waadkalhu ljana ayb marka markii la yidhi quraanka quraanka aayadee agteeda ugu weyn muxuu yidhi ubay aayat اkursi allahu laa ilaha ila huwa alxayu اlqayuum aayaddaas yidhi marka nabiga alay slam kii dhihi jiray lyunhaniya kalcilma aba aba aba mxuu ahaa abalmundir waa u hambeliyey rasuulka sala allah alيh ali wasalam sidii oo kale wey wamaa yudrika anaha ruqya uma qaala wuxuu y qad waad asiibteen sida aad yeesheen tufida iyo xoolaha soo qaadateen intaba waa asiibteen sawaabkii baad asiibteen iqsimuu qaybiya wadribuu lii ana ii qadara macakum maciina sahman leeb ugu dara qaybtanaad qaybtii waa laga sii yiri fadaxika nabiyu sala la alay slam waa qoslay marka waxaa la dhahaa istinaas waa waa wehelin nabiga alay slam saxaabada waxa qaateen ayuu weliba qalbigooda ku maaratay ku hagaajinaya oo uu ku farax gelinaya oo in ilaah heer nabiga alayh salam qaybtii uu jeclaystay in lagu daro ayay gaadhay xalaalnimadeeda marka meel bay gaarsiisantahay waa xalaal wey macnaha saas waa sidii xadiidkan soo maray oo kale xadiiu abiqataada xadiidu abi qataada kitaabu sayd ku saabsanaa markaan soo maraynay sayd muxrim sayd muxrim maxuu ahaa nabig alay slam muxuu yidhi markii waba hilbaan wala markuu yi nabig alay slam wax iga siiya wa kii dhii jir soo ma waxbuu ka cunay rasulka sala allah alay wasalam marka tadyiiban likhaairihim ayagu naftoodii ayuu iskusii raaligelinoo inay waxaan xalaal tahay oo shaki haba yaraata aan lahayn qaala abu cabdilah bukhaari wey wa qaala shucba xadaana abu bishrin samictu abamutawakil bihada mutaabaco weeyaan laakiin waxay u faa'iidaysay abu bishrin waa soo maray oo abulmutawakil ka warinaaye riwaayadaa hore can buu kaga wariyey abu bishrin can abimutawakil tanna samico wey marka samicadana waad garanaysaayo siyaaqu taxamu siyaqu ladaa marka laga hadlayo ayay ugu xoog badan tahay samica naam w marka tadliis ahaa meesha ku jiro dhan waa laga baxay waa laga aamin noqday baabu dariibat اlcabdi addoonka waxaa la dul saaranya ee ujrada laga raba maalowba inuu keeno dariibaa la yidhahdaa kharajna waa la yidhaahdaa waa sayidka wuxuu leeyahay shaqee maalintiiba waxaan kaa rabaa inaad intaa keento kun shilin keen wixii dheeraad alaa iskale laakiin kun shilin maalin walba ka yareen ayuu leeyahy sida kuwan tagaasida iyo tugtugleyda oo kale maalin walba intaa laga qaadayo kale ayay ahaan jireen dariibat alcabdi addoonka marka waxaa la dul saaray wa tacaahudi daraa'ibi liinaai addoomaha haweenka ah haweenka addoomaha ah waxyaalaha daraa'ibtee la dul saaray in laga warhayo meesha ka keenayaan leanna waxaa cabsi laga qabaa hadduu sayidku cadaadiyo inay wax ku soo qaadato min budciha wa farjiha farjigeeda inay wax ku soo qaadataa dhici karta marka ha la ilaaliyo wey ah, ninkan kale ee addoon kale sidoo kale o isagana sariiqaiyo tuuginimo laga inuu sameeyo xadaana mxamed bn yuusuf maxamed bn yuusuf ifryaabi qaal xadaana sufyaan thawri can xumayd طawiil can anas bn malik radi alah canhu qaal xajama abu ayba ninka abu ayba la yihaahdo mawla buu ahaa mawla banuxaaris baa la dhihi jiray banuxaaris waa qabiil reer ansaareeda gaar ahaan waxaa gaar u lahaa muxaysa ibn mascuud muxaysa ibnu mascuud baa gaar u lahaa abu aybata abu ayba wuxuu xajama abu ayba abu bayda wuxuu toobay annabiya sal la ale wasalam faamara lahu nabigaa wuxuu amray in la siiyo bisaacin hal suus ah aw saacayo laba suus oo min raashina waa ujradiisii kitaabulijaara ku jiraaye wa kallama mawaaliyahu dadkii lahaana waa kala hadlay fakhafafa can khallatihi wixii dul saaraa ee soo saarkaha laga rabay ayay ka fududeeyeen ow bariibatihi wixii la dul saara ee la dul dhigay bariibada cashuurtan iyo waxaana waxaa la bariiba la yihahdaa marka dariibadii la dul saaray ama alada wax soo saarka wiii shaqaynaya wuuu soo saara ala layihahda ama ulla guriga wuuu soo saaray gaariga wuuu soo saaray ninkan shaqaynaya wuuu soo saaray ulla layihahda yaa laga fududeeyo waaa ka fududeeyo ka yareeya marka halkan hadda wuxuu soo dariishanayaa in dariibo la saari karo addoonka aysa tahay in laga fududeeyo lagana warhayo inay ku culus tahay in kale meeshay ka keenayaana laiska xaqiijiyo laiska ogaado waa kii abubakar sidiiq radi allahu canhu weydiin jiray addoonkiisa wax allaala wuxuu keenayo u jiray cuntada maalinba isagoo weydiininbu wixii iska cunay markaasuu yidhi maanta cuntada ii keentay xageed ka keentay jaahiliyadii baan takahantu walam akun uxsinu kahaana kidhiij jaahiliyadii baan iska dhigay qof yaqaana kahaanada iyo faalkii wax yaqaana mana aqoonina waa uu ninkan wax kaga qaatay hadda ka hor ninkiiba maanta is aragnayoo markaasuu deenna isziyaartaa wax isiiyey oo hadda ka hor baan intaan u dhaaway oo dhowdii uu ku daawoobayoo hadda wax isiiyey buyiri markaasuu afka gacanta geliyey abubakr radi allahu canhu ardaa fastaqaafi calashis wuxu ku jiro dhan bu iska soo saaray baabu kharaaji lxajaam qofka xajaamka ee toobinlaha ah asagoona waxa uu ku qaadanaya ujrada toobinka uu ku qaadanaya kharaajka waxaa weeyaan waa ujrada uu ka soo saaranayo toobinkaas xadaثna muسى بن ismاعيل تbudki qال xadaثna وhayb بن khاldi qال xadaثna iبن طاوuس cabdاللahi عن abihi طاوuس بن kaysاn عن iبن cabاsi رadي الlه canهuma qاala اxtajama النabiyu salى الlahu عalيه alي waslm nabigaa istoobay ninkii tooban waan soo ogaanay abu طayba ayuu ahaa وأcطى الxajaama أjrah ujradiis saacaba saacayn laba sus ama hal ayuu siiyey marka inay banaan tahay in ujro lagu qaato xajaamada riwaayada le kasb xajaami khabiirna hadda kahor baan sheegnay sababta loola jeedo khabiirkaasi maxaa laga wadaa bmanaa bimacnaa dani inay dani tahayna maxaana tusaayo khabiirkan mahrulbaqyi baa lagu cadfay oo mxuu ahaa xilwaanulkaahili baa lagu cadfay oo khabiir la yiidiye see tirigees marka dani ogu fasirtay saarifka muxuu yahay sariifka muxuu yahay awala tasariifka saarifka waxaa weeye xadiidkan laak hadduu hadduu khamiidkaas manaa xaaraam u yahay nabiga ma siiyan ibn cabaas baa sidaa leh laba lafd khamiis waa soo arooray waxaana loo jeedaa laba macnuu keenaa bimacnaa xaraam loola jeedo iyo in loola jeedo macnaha xaqiran oo laga fiican yahay liqowlihi tacaala walaa tayamamuu walaa tayamamuu khabiida minhu tunfiquun xoolihii xalaashaa laheyd baa khabiid lagu magacaabay markuu yahay wax dani oo hooseeya oo laga fiican yahay nacam ayib xadaanaa musadad ibn musarhadi qaale xadaanaa yaziid bn zuruucin can khaalidin can cikrima khaalid alxadaa bni miiraan can cikrima mawla bn cabaas can ibn cabaas radi allahu canhuma qaal ixtajama nabiyu sal slam waa istoobay wa acطaa wuxuu siiyey alxajaama ajra ujradiisii buu siiyey walow calima hadduu ogaan lahaa karaahiyatan nabigu xaaraan iyo xumaan hadduu ka ogaan lahaa lam yucdihi ma siiyeen nabiga alay slam wax xaaraama oo aan banaanayn ninka uguma kaalmeeyeen ee inayna xaaraan ahayn bay tusaysaa xadaana abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaana miscar ibnu kidaam an camr ibnu caamirin qaala samictu anasan radi allahu canhu baa noqlo yaqulu le kaana nabiyu sal l slm yaxtajib waa istoomi jiray walam yakun yadlimu axada qofna ma dulmin jirin ajra ujradiisii marka waxaa weeyaan istidlaal icaau ujrat اlxajaami an ariiqi can ariiqi istinbaad waa xadiidka dambe hadda in ujro la siiyo oo in ujro la siiyey nas kuma aha laakiin markii lauu yidhi lam yakun yadlimu axada ajrah maxaad ka fahamtay nabiga ujrada qofna ujradiisa muuna ka dulmin jirin maxaad ka fahamtay hadde waa istimbaad sidiisa daliilku waa waa man ama waa nasab waa istimbaad mid ku cad iyo mid laga fahmaayo kan marka waxaa weeyaan dee waa laga fahmay waa laga fahmay kaa horana xadiidka horana xadiidka horana waa nas a wa acطaa alxajaama ajrahu waa siiyey kan dambana wuxuu ka yihi lam yakun yadlimu axada ajrah macnaheed hadduu qofna u dulmi ka dulmin jirin kanna waa shaqeeya ujradiisa waa siiyey bay ka dhiganta baaba wuxuu ku saabsan yahay man kallama mawaaliya alcabdi addoonka dadkii lahaa qofkii kala hadla an yukhafifuu canhu inay ka fududeeyaan min kharaajihi ujradii laga rabay wuxuu soo saaraya ee laga rabay hadday ku culus tahay war ka fududeeya in la yihahdo oo loo shafeeco xadaثana aadam bn abi yaasin qaal xadaثana shucb bn xajaajan can xumayd طawiil can anas bn maliki radi allahu canhu qaala daca nabiyu salى اllahu alيه wasalam nabigaa wuxuu u yeeray hulaaman adoon xajaaman xijaamada iyo toobinka yaqaana toobinkuna waa daawo nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam dibiga nabawiga la yidhaahdo ayuu ka mid yahay xajaamada iyo toobinka ah, in kaana shaya min ashfiyatikum fa fii sharطati maxjab wakidiiji rasuulka alayh salaam faxajamahu waa taabay wiilkii adoonka wa amara lahu bisaacin aw saacayn buu siiyey waa soo ogaana wiilkaas o muddin o muddanasha kuraawi wa kalama waa kala hadlay fiihi ninkaasi kharaajkii iyo shaqadii laga rabay ayuu kala hadlay mawaalidii buu la hadlay faafafa ama fakhufifa an min dariibatihi waa laga fududeeyey dariibadii la saaraybuu ayay ka fududeeyeen markaa nacam magaciisa marka abudaybahana sida saxdaa ah, waa naafic waa soo maray abudayba lakunyadiisa wasmu naafic cala saxiix baabu kasbi lbaqyi walimaa islaamta ama naagta bakyada bakyada waa mida zaaniyada ee farjigeeda wax ku qaadata iyo walimaaya addoomaha guud ahaan addoomahaasi baqyigu adoonna waa noqon kartaa xorna waa noqon kartaa ama imaado waa adoonta wa kariha ibraahiimu ibraahim ibnu yaziid anakhaci wuxuu nacay ajra naaixati midda dhawaaqdee qaylida markii meyd iyo musiibo dhacaan ee laakiin almustaajara ila midda ujrada ku qaadan waa tee midda waxaa weeyaan aan musiibadan ayna ku dhicin midda musiibada ku dhacday si cafawi ahoo aan takalluf lahayn bay iskaga ooyeysaa oo musiibadii baa qalbiga kaga dhacday way iska ooy ujrana nina kama rabto laakiin midda ujrada qaada waate waa midda lasoo kiraysta ee naaixat mustajara ladhahaa naaixat hakla laysat ka naaxa mustajara laysat ka naaxat thakla bay dhahaan marka hukladii maahe waa musaajarada reerkan shaqa kuma laha iyo geeridan waxaa ku dhacday laakiin waa qof cod mallan oo xarri taqaana hadalka oo xoogo gabayay heese iyo afarey ku dari karta oo dadka si fiican maarata u dhaqaajin karta wey way samayn jireen carabtu way samayn jireen dadkan maaratay jaahiliyadan maaratay eh, eh, way sameeyaan way sameeyaan qaarkood meelo qaar waa laga sameeyaa say iskaga soo sheekaysanayaan eh, loo soo qoslayo loo soo munqaxayo markii lagu soo dhow yahay ciddii baa deena adhihi hebel iblahi noo bilow ao cod mallane markaasaa lasku daraya deena ayib naayaxadaasi ujrada ay ku qaadato oohinteeda waa waa xaraam karaayada macnaa xaraam wey walmuqaniya iyo midda heesaysa ee heesta wax ku qaadata habalada iyo heesaaga iyo waxaasoo dhan aroosyaha iyo meelaha imaada wa min annaasi man yashtari lahu alxadiid bu ilahy subxana wa taala yudilna can sabiili illah ayib lahw xadiidkaasna waxaa lagu fasiray alhinaa heesta halada ku fasirta nabig sal slam qaar kamida ah, ibn mascuud ka mid ah. marka waa wixii lagu qaata waa xaraam iyaduna waqow iyo dadka heese ee heesaha ka shaqeeya ee maaratay waxaaba shaqadooda ay tahay waxay qaadanayaan xaaraan wey in la siiyana maaha wa qowlullaahi tacaala walaa tukrihuu ha ku khasbina fatayaatikum afartaasi ibraahim nakaacina ibn abishaba soo wasliyey ah, addoomihiina gabdhaha addoomee fatayaadka ha ku khasbina calalbiqaa'i zino in ilaa wala soo zinaysta cabdullahi bin ubay bin salol rasulmunaafiqiin ayaa aayadda kusoo degtay addoon u lahaabaa yidhi orod soo zinaysa way soo zinaysatay fa jaa biburda macuus bay la timid ku kale u tago orod asagana ka soo qaaday tir yuu ka soo qaadu yidhi markaasay diiday oo anigu qasabkii horaabaan ciin u qabay mar dambe ma aadaayo waa ka sheegatay marka in aradna taxasuna hadda ayaguba doonayaan inay cife iyo dhowrsanaasho ay rabaan ayagoon rabinba wii ku khasbina litabtaguu carad ayaana midan doonaysa ta lama ikraahin ikrah laga hadlaya ikrahna wuxuu ku imaanaya qof aan rabin marka carad alxayaati dunya inaad ka balabtaan oo dhaqaalo ku heshaan waman yukrihunna qofkii khasbaa waman yukrihunna fain allaha min bacdi ikraahihina afuuru raxiim ayadu wax dembi a ah ma laha midaan la khasbay ee deen khasabkaasi waxaa ku samaysay gaalnimadii kufrigii iyo shirkigii iyo gaalnimadii ayaabaa qofkii hadduu ku hadlo haddii naftiisa ay dhiib tahay oo iimaankii uu ku jiro ilaa man ukra waqalbu maalhiriye zinadana waa sidaasoo kale qofki lagu hasbo wa qaala mujaahid fatayaatikum imaakum baa loo jeeda addoomihiina ay imaakum qaala xadaanaa qutayba bnu saciidi can malik can ibni shihaabin can abi bakr bn cabdiraxmaan ibni xaarif bni hishaam can abi mascuudin alansaariy radi allahu canhu ana rasuula lahi sal slam nahaa wuxuu reebay can hamani اlkelbi eyga amantiisa in ay la gado wixii eygaasi ka soo baxay oo lacagaa la cuno oo banaana thamanu lkelbi liannahu yeelashadiisa la yeelanayo horaba xaaraama wixii loo yeesho waa daruura daruurada laisku biqadriha xoolaha ku ilaaliyo beerta ku dhowra laisku ogaa inaad galata ma aheen kuma jir kuma jirin ayb thamanu lkelbi wa mahri lbagyi iyo middaa xumaanta samaysa jirkeeda ka ganacsata ayadana meherkeeda meher baa la iska yidhi oo waa uun muqaabalat lmudci maali bilmudci qaadat farji wayaanoo farjigaasay ku qaaratay marka saasaa meher laskaga ilaaqay wailaa meherkii xalaashaha ma aha wa alkaahini qofka kaahinka ah waa midka cilmu qeybka sheegta alaabtii maqneed iyo goortuu roob da-ayi iyo qofkan jira meesha laga soo gaaray iyo waxaas cilmu qeybkee rabbi weeye qof kale ogaankeed uusan jirin ayuu sheegtaa isagoo iska hadlay oo meesha iska fadhiya deen xoolo ku qaadan xulwaan baa laga cabiray wax iska macaan oo nina aan tacab iyo dhibaato iyo dhidid midna aan lahayn xadaanaa muslim bin ibraahim qala xadaثna shucba can muxamed ibni juxaada can abi xaazim salman alashjaci can abi hurayrata radi allahu canhu qaal naha nabiyu sala اlah alay slam wuxuu nabigu reebay can kasbi اlimaa addoomaha kasabkooda yani wixii kasabao xumaan ah loo jeedaa inay soo shaqayso oo shaqa ku qabato oo ku khidmayso lama diidana ee waxaa laga hadlayaa inay intay xumaan iyo waxaan banaaneen ay kusoo shaqayso ay cuntadaa ku siiso kasabka noocaas oo kale ama laguba khasbaba baabu casbi lfaxli faxligu waa qoorka wey ritigii ama maahe dibigii ama orgigii ama wankii xoolaha abaahinayey riminayey midkaas minidiisaasi iyo duraabka iyo mxuu ahaa hawshaa uu qabanayo taasaa marka laga hadlaya wax ugu qaadan karaa ujrama lagu qaadan karaa ma la ijaaran karaa waxyaalahan banaanin bay ka mid tahay xadaثna msdد بn msradin qal xadaثna abdاwari cabdاlwarث ibn saciid baa u malaynaya wa ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya an caliي bn xakm اlbunani cali bn xakm albunani can naaficin can ibni cumar radi allah canhuma qaal naha nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu nabigu reebay can casbi اlfaxli diraabi اlfaxlina waa soo arortay waxaa kaloo soo arortay bymadaamiin baycu lmadaamiin walmalaaqiix malaaqiixdii weeye ah, liqaaxa ratiga wuxuu riminaayo inaad ratigan geela haya abaahiyo ee kaalay ujradaasna qaado dharon raaligan ku siinayaa wax macluum oo la yaqaano oo la yihahdo waxaas qaado la yidhaahdo ma banaana laakiin haddii u caariyo qofkan u siiyo ixsaan qofkii kuu sameyn aad ixsaan u samayso waxba dhibaataa ma laha waxaa loo diidan yahay لأnه غayr mutaqawam marka koobaad walaa macluum walaa maqduuru tasliimihi shaygan haddii aad sideedan uu mucaawado uu yahay oo wax lakala kala qaadanayo uu yahay waa inuu yahay shay miliha oo mutaqawama waxa uu rtigaasi sameeyey ee ka imaadeen u dhiiqay wax qiimihiisa la yaqaana ma aha wax milihiisa la yaqaana asagoo kale la ma aha macluum ma aha maqduuru tasliimna ma ahoo iskiis bu ama wax usoo usoo turi ama mehe waxbaba usan dhiiqayninba waxaa adiga ka keeni karta ma aha darteed waa shay majaahiil iyo qarar ah ayaa ku jirta nahaa rasuulu can bayci lgharar ayuu soo gelayaa waxaasoo dhan ba marka qarar buu soo wada geli qaala musanifu raximah llah baabun ida staajara ardan qofku hadduu ardo ijaarto oo famaata axaduhumaa labadooda mid kamida mustaajir iyo mustaajar baa la dhahaa ama mustaj mustaajar iyo ajiirkii labadii qof ee caqdigaa wada galay mid ka ba dhintay arbana lagu kala kala ijaartay oo waa lagu kala boos baa la kala ijaartay ama guri baa la kala ijaartay beertaas beer baan ka tabcan baa tiri maalan ama gurigan aan kiraysanoon geli baa tiri sidii baa lagu heshiiyey wax lagu kala qaatay arrintaa hadday midkood uu dhinto wixii muddada dhamaanin ka waran masaladaas ku hadlaya wa qaala ibnu siriin baa wuxuu yidhi laysa liahlihi a kii dhintay ehelkiisa ooma banaana an yukhrijuuhu inay bixiyaan mustaajarkii kii waxay jaartay ilaa tamaami ajali ilaa ajasha muddadoodii ay ka dhamaystiranto oo waktigii laisku ogaa ee ballantu aheed ilaa laga gaaro inay dhahaan abahana ka ijaartay iskaga bax meesha abaha waa dhinte ma banaana maxaa yeelay xoolihii xukunkii iyo caqdigii dhacay caqdigan ijaaraduna sidiisa waxaa weeyaan waa caqd laazim darafayn caqdun laazim adarafayn cuquudda markay culamada ka hadlayaan aqsaan bay u qaybiyaan waa qaarkood waxay dhahaan cuquud mucaawadaadka cuquud mucaawadaat oo qaarkood waa laazimu darafayn ila cuquudda qaar waa cuquud lmucaawadaat sida beeca iyo shiraha iyo waxaa la dhahaa caqd lmucaawadaat baa la dhahaa qaarkoodna waxaa weeyaan caqdu tabaruc baa la yihahdaa sadaqada iyo hibada iyo hadiyada iyo caqdu tabaruc wey midna waxaa la yihahdaa caqdu mxuu ahaa alamana caqd lamaana wadiicadi waa soo geli wadiicadi waa soo gelaysa midna caqdu tawfiiq baa la yihahdaa ijaarada iyo muxuu ahaa caqdu tawfiq waxaan ujeedaa rahanka iyo wakaalada iyo kafaalada iyo waa caqdu tawfiiq caqdu tawfiiq ayaa la yidhaahdaa caqdu lirfaaq baa isagana jira caqdu lirfaaq oo qofka qardiga iyo daynta la siinayo iyo waxyaala noocaas oo kale caariyada iyo caqdu lirfaaq baa la yihahda caqdiga marka hadda cuquudda qaar kuwa mucaawadaadka ayaa qaarna waa laazimu darafayn qaarna waa jaa'izu darafayn qaarna waxa weeye laazimu min arafin wa jaa'izu min darafin ninna waa u banaanta inuu ka noqdo kuna ma banaana midna labadaba inay ka noqdaan waa banaanta midna labadaba inay ka noqdaan ma banaana ilaa waqtigii laisla gaaro ijaarada marka waxay ka tahay caqdiga aan jaa'isu darafeynka ahayn ee laasimu darafeynka ah haddii laisla dhamaystay ilaa in wax daruuro ah ama caqdiga buriyaba uu imaado mooyeene waa in muddadaa lagu socdo waxyaalaha buriyana kamid maaha dhimashada iyo geerida wa qaala alxakam baa wuxuu yihi walxasan waiyaas binu mucaawiya saddexdaas taabici tamdi ijaaratu ijaaratu ilaa aaliha ilaa ajaliha ijaaradu way tegaysaa waa la dayni ilaa ajal ilaa ay ka gaadho waqtigeeda waa dhamaysato wa qaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi acda nabiyu sal slam khaybara bishat nabiga calayh salaam ayaa khaybar wuxuu u dhiibay yahuud bishatri maa yakhruju minha waxa ka baxaya nis inay qaataan waa ijaara fakaana dalika calaa cahdi nabiy sal slam xilligii nabiga sidaasuu ijaaradaya caqdigaas ku socday wa abibakr xilligii abubakar saas ku socday wa sadran min khilaafati cumar cumar khilaafadiisa inteedii horena saasuu ku socday walam yudkar lama sheegin ana abaa bakrin wa cumara jadadaa inay cusboonaysiiyeen alijaarata caqdigii ijaarada bacda maa qubida nabiyu sal allah alay salam markii nabiga la oofsaday kadib lama dhi nabiga alay slam bacdii naga galay waa dhintay ijaarada ayada hadda waan cusboonaysiina ama ka kacwaya waan kansalayna lama dhihin ee sidii baa lagu socodsiiyey ilaa ayaga ay kala imaadeen wax buriya khiyaamay la yimaadeen qadar bay la yimaadeen shirqool bay la yimaadeen saxaabada nabiga qaar kamid shirqooleena waxuu kamid yahay cabdullahi bn camar cumar bn khadaab wiilkiisii markaasaa deena ijlaa ariixa iyo tiima waa kii la raray xadaثna muسى بن ismاعيiل التبوذkي qال xadaثna juwayriyaة بن asmاء عن الناaفici mولى بن cمر عن cabdاللahi رadي الله عanهu qاaل cabdاللahi بن mascuud w cabdالlahi بن cmr wey hadduu naafic ba ka warinay qaala wuxuu yihi acdaa rasuul sal slam khaybar alyahuuda khaybar wuxuu nabigu farti ka geliyey ila khaybar waxay tahay waxaa lagu furtay cunwa xoog baa lagu furtay marka wuxuu u dhiibay yahuudiin iskaga daayay an yacmaluu inay ka shaqeeyaan iyagaa beeraley fallaaxiina wayasracuu ay abuuraana tabcaan walahum waxay leeyihiin maa yakhruju minha waxaa ka soo baxaya nisbay ujra ahaan u qaadanayaan lihi iyo siisma ayay leeyihin maaha waa ujra ijaaradun marka wixii lagu heshiiye weeyaan nis iyo nisba u kala leenahay haddaad tirahda bannaanta wa ana ibnu cumara radia allahu canhu cabdullahi ibnu cumar xadaahu wuxuu u waramay naafic ana almazaarica mazaaric laiyo beeraha kaanad inay ahaan jirta turaa mid la kiraysta calaa shayin baa lagu kiraysan jira wax samaahu naafic uu magacaabay laa axfadu aniga aanan garanaynin buu leh ninka naafic ka warinaya sida juwayriya binu asma oo kale wuxuu leeyahay wuu ii sheegay wixii lagu kala kiraysan jiray beeraha laakiin aniga waan halmaamin buu leh wa ama raafic binu khadiij waxay arrintu sidaa tahay oo xilligii nabiga abubakar cumar cabdullahi bin cumar uu leeyahy waan ku kiraysan jiray masaaricda bibacdi maa yakhruju minhaa haddii macluumba tahay waxaan ujeedaa cafwan wixii ka soo baxaya qaar kamida hadday macluum tahay haddii macluum tahay sidaasu qali jiray ibn cumar radi allahu canhu wa ana raafic ibnu khadiij baa xadaa sheegay ana nabiya sal slam nahaa inuu reebay can kiraa masaaric kiraa masaaric inuu nabigu diiday oo reebay ayuu raafic ibnu khadiij sheegay oo adeeradiis buu ka wariyey dhahir iyo adeeradiis ka mid ah wa qaala cubaydullaahi can naafic ibni cumar xataa ajlaahum cumaru diyaaru ku noqdayoo nimankii reer yahuudeed khayr nabiga u dhiibay xilligii nabiga xilliga abubakr sadra min khilaafati cumar xataa ajlaahum cumar baa markii damba raray markay qadar iyo ballankabax la imaadeen masalada laakiin hadda ibnu cumar uu ka waramayo ee kirada ku saabsan beeraha raafic ibnu khadiijna uu sheegay nabiga inuu reebay kiraacu lmasaarici waa masalat almukhaabara walmusaaraca masalat almukhaabara walmusaaraca iyadana fii maxaliha ma soo maray ya mukhaabara musaaraca soo maray soo kiraau lardi bibacdi ma yakhruju minha bima cala almadaniyaati wa aqbaali aljadaawili fayaslimu hada wayahliku hada masalada markaa khilaaf baa ka yimid saxaabada xeedii markaasuu nabiga alay salaam uu yihi wixii lacaga mooyaane wixii kale ku kala kiraysanina marka waa isu hayeen saxaabada dhexdooda ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo rag baa diidanaa raafi ibnu khadiij siduu u fahmeyna diidanaa oo le waa banaan tahay hadduu wax macluuma la yaqaano yahay hadduu shay majhuula la garanan u yahay in baa la diiday masalada marka waa masalaha soo maray oo mukhaabaradii iyo musaaracadii iyo ku saabsan wey naam bismi illahi araxmaan araxiim kitaab alxawaala xawaaladii buu ku saabsan yahay xawaaladu waxaa weeyaan naqlu daynin min dimatin ilaa dima waa dayn qof saareed oo lagu lahaa uu qofkii kulahaa intuu wareejiyo uu qof kaloo asagana deyn kulahay uu ku wareejiyo hebelow deyn baad ugu laheed deyntaad ugu laheed adna hebel baan kulahay ka qaado hadday isku jinsi yihiin waa lacag iyo lacag ama waa maarata raashin iyo raashin wax miliyaal oo isku midla jinsiga iskaga mida qadarka iskaga mida wasfiga iskaga mid hadday yihiin ayr in la kala qaato dhibaato ma leh maxaa yeelay inuu hebelku siiye inuu hebelku siiye waa isku mid adiga haddaad tahay muxtaal marka muxiil iyo muaal iyo muxaalu caleyh arkaanta kamida ah iyo xawaala marka qofkan muxiilka ah waa qofkii deynta lagu lahaa ee waxawilayo wey muxaalkana waa qofka la xawilayo ee muxiilka wax ku lahaa muxtaal waa la dhaha muxaalu caleyhna waa ka lagu wareegayo wey marka waxaa shardi ah bitifaaq shardi ah rida muxiil rida lmuxiil qofkan waxawilaya inuu raadi ku yahay inaad khasabto tirahdo adiga xoolihii xoolahan kugu lahaa hebel baan ka qaadana igu wareeji inaad tiraahdo ma banaana inuu asaga ka soo degto uu raalli ku noqdaa la rabaa laakiin waxay isku hayaan muxaalka iyo muxaalu calayhiga ridahooda ma shardiba ah qaar culamada kamid waxay leeyihin muxaalu caleyh isaguna waa shardi inaad tiraada waan ku xawilaya hebel aad waxaan ujeedaa eh, muxaalka muxaalka oo la xawilayo muxtaal dhehe ka asaga inuu asaga raalli ka noqo qaar baa qaba qaar waxay leeyihin waxba shardi maa inuu raalli ku yahay biamri nabi sal l slam fa idaa utbica axadakum calaa mari falyatbac amarka ha qaato waxba ridihiisa lama fiirinayo kolba haddii qofka lagu xawilayo inuu yahay qof xoolo leh oo bixin kara waa inuu aadaa ridihii shardi maaha in muxaalu calayhiga ridihiisa la ictibaaro waa shaad shaad weeyaan sida xooga badana waxba muctabar maaha leanna adiga bayn baa laguu leeyahay inaad siiso inaad hebel siiso isku kaabid wey wax marka lagaa weydiin oo lagaa ido dalbi maba jirtaba maba jirto marka xawaaladaasi ayuu ka hadlayaa caqdigooduna xawaaladu hadda waan kasoo soo hadlaynay cuquudda qaar laasimu darafeyna ijaarada soo maray tan aya waxaa weeyaan waa caqdi laazim ow jaa'iz baa laisku hayaa khilaaf baa ka taagan waa laazim iyo waa jaa'iz bimacnaa ninka la xawilaayo waa soo noqon karaa hadduu rabo iyo ma soo noqon karaa laisku hayaa qaarkoodna waxay leeyihin quyuud hadduu ninka loo diray uu muflis noqdo ama isagoo dhintay uu la kulmo uuna ninkaasi wax ka ogaa waa soo noqon karaa waa soo noqon karaa oo ninka hebel ka qaadada uu leeyahay asagoo waxba haysan waaba nintan waxoola igu dambaysay carradooda waa isku cantalax waxba ma haya buu yidhi hebelkaas waaba dhintaan lagu xerada tegey marka waa soo laaban karaa wailaa haddii uu xilligaasi u raalli ku ahaa dhaqaalana u lahaa inay wada joogeen ababma kama soo laaban karo kolba hadduu ogolaado tegey baabulxawaala wahal yarjicu fi lxawaala saas weeyaan musanifka wuxuu istifaam u geliyey masaladaa laisku hayaa ma caqdi jaa'izu darafayn ba mise waa laazimu darafayn mise laazim oo jaais min darafin tanaa laisku hayaayo ma ka noqon kara mise kama noqon karo wa qaala alxasanu waqataada waxay yidhaahdeen idaa kaana yowma axaala calayhi idaa kaana hadduu yahay ninka muxaalu calayhigahe lagu xawilaayo yowma axaala maalintu uu wareejiyey muxiilka muaalu muxtaalka uu wareejiyey ama muxaalka caleyhi korkiisa uu ku xawilay hadduu maliyan ahaa qof dhaqaale haysto wax haysta jaaza caqdigaasi waa bannaan yahay xawaaladaana way ansaxday bilaa rujuuc bay ku dhacday ma soo noqon karo jaazana wuxuu ka wadaa yani jaaza hada alxukm sharcan sharci ahaan waa bannaan yahay xukunkaana waa dhacay mana soo noqon karo kolba hadduu maalintii la xawilayey ee hebel ku aad hebel ka qaado hebelkaa uu dhaqaalo lahaa oo wixii uu iska bixin karay maliyantan waxaa loo wadaa inuu wix bixin karo wa ibnu cabaas baa wuxuu yidhi yatakhaaraju shariikaani labadii shirkadahaayee inay kala baxaan rabay way isa saarayaan waa ahlulmiiraafi iyo kuwii dhaxalka u eelka wax wada dhexlaayey waxaa bannaan in nin walba ninka kale uu wax ku bixiyo oo uu yidhaahdo meeshaada ku bax hebel aadna waxaa ku bax oo maalan dukaan baa shirkad lagu ahaa shirkadda ayadaha in la kala baxaa la damcay waxna xoolihii waa wax kaashahoo soo cadaaday waxna waa wax alaaba war alaabta hebelo ku har anna qaado waa sii kara markuu hebel kaashkii la booday oo qaatay haddii kii gurigiisa uu dab galo o dukaan galo ma soo noqon karo ma soo laaban karo khalaas ila waa dhacay caqdigii lagu kala tegi nacam miiraas iyo dhaxal bay aheyd waxbay dhexlayeen gurye iyo xoolo iyo lacag baa la dhexlaya hebelo adi guriga ku bax markii la qiimeeyo qiimaha guriga kusoo baxa kubax hebelo lo ku bax hebelo lacag ku bax baa la yidhi waba wixiisa alla u barakeey kii wixiisa uu khasaara asag taalla sidaa wey macnaha yatakhaaraju sharikaani labadan shirkada ah waxay ku kala baxayaan wa ahlulmiiraafi waxyaalaha ay haystaan bay ku kala bixi nin walba wax la aadini wuu kuu fasiro wuxuu ku yidhi fayaahudu haadaa midkan wuxuu qaadan karaa caynan wax muuqda wa midkana deyna xoola maqan hebel deyntiisi aniga ku baxay oon ka qaadani anaa isdhaqaanaa adiga wixii yaalla hadda qaado way ku kala bixi karaan fain tawiya hadduu halaagsamo liaxadimaa midkood wixii lagu aadiyey ka halaagsamay lam yarjic ma soo noqon karo calaa saaxibihi kuma soo laaban karo markii caqdigii u dhamaado heshiiska dhageen walba wixiisa ku tegey hadduu qof ka halaagsamo soo noqon ma jiro waa la kala baxay leelay waxaa afartaasna wasri ibn abi shayba bimacnaah qaala xadaثana cabdالlahi bn yusuf الtanisi akhbarana malik buu yihi can abi zinaad cabdالlahi bn dakwan an lacraj can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيh waalih waslama qaal matlu اlghaniyi dulmun qofka hanigaa waxhaysta xoolihii iyo xuquuqdii lagu lahaa inuu meermeeriyo dadka dulmin waa dulmi dulmiguna waa xaaraam waa kabiira min alkabaa'iri duunta waaweyn buu ka yahay bale xadiis kale wuxuu ku daray yuxilu cirdahu cuquubata ilaa ciqaabo oo wax laga sheegaa bannaan qofka asaga ee mumaatilka ah ee ma xoolihii ku meermeerina asagoo heli kara fa utbica xalki waa ka marka haddaa qofkii uu mumaatilku u noqdo ama asagii mumaatil noqdo wii dadka qaar dadka qaar xoolahooda iyagoo arkaayo ma bixin karaan ah hebel diinta ka qaada iyo xoola un arkaynin iyo waxbuu iska kaa xawili lakin asagoo arkaya xoolihiisa oo muuqato way ku adagtay inuu bixiyo laakiin xoole nin kale kule kugu xawili karaa ayb marka intuu dulmi geli lahaa xoolaha dadka kale aad ku leeda iskaga wareeji ninkan intaad dulmin lahayd faidaa utbica asaga kii la dirayo waa kan faidaa utbica haddii la raaciyo axadukum axadkiin axadkaa magaciis ya muxaal muxaal baa la dhahaa soo maa ama muxtaal calaa maliyin baa lagu wareejiyey qof dhaqaalale oo heli kara mumaadilla aan ahayn muflisna aan ahayn oo xaya oo nool quyuud bay u sameeyaan falyatbaca raaco ha raaco haddii bil yiraado xoolaha hebel ka qaado ninkan sii dambaajin waxaad ka heli leedahaye midkaa kale aad kaa kale iska aad baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa xaala calaa maliyin qof mali oo waxaysta hadduu qofkii muxiilka ahaa uu qofkii ku wareejiye muxaalu calayhigii ku wareejiye muxaalkii falaysa lahu raddun oo ma banaana diiditaan celitaan iyo ama laysa lahu raddun noqodoo ma banaana ma soo noqon karo yani waa tii maslada hadda soo marin hadduu qofka meliyahay lagugu lagugu maarata xawilay uu xoolo leeyahay soo ma soo noqon kartid tan u qabaa musanifka xadaثana moxamed bin yuusuf shardi lak waa inuu meli yahay qaala xadaثana moxamed bin yuusuf xadaثana sufyaan can ibni dakwaan can alacraj nusakda qaarkood alacraj ba iska dheheen can ibni dakwaan alacraj ayay yidhahdeen lakiin can baa ku jirta can alacraj can abi hurayra radi allahu canhu can nabi sal slm qaal matlu lganiyi dulmun wman utbica calaa marin falyatbac yuu soo noqonin ha raaca ninkii la raaciyey loo diray baaban wuxuu ku saabsan yahay in xaala dayna almayiti maydka dhintay dayntiisii calaa rajuli min hadduu ku xawilo jaaza banaanta qofkii dhintay dayntii lagu lahaa ayaa nin yiri anaaba ka bixinaya isagaa isku xawilay axaala nafsah in axaala shaksu nafsahu dayna almayiti calaa rajul xaala dayna almayiti calى rajul nin korkiis nin korkiis ayuu ku xawilayoo ama asagii baa u dardaarmay lakin si soo socota xadiis waxa weeyaan qofkan asagaa yihi xooli hebel uu lahaa ee meydkan uu ku ahaa anaa ka qaadaya intaasu hadda soo wadaa marka haddii uu xoolihii meydka uu korka qof iska saaro oo yaanaha bixinaya jaaza way banaan tahay kiina markaasi meydkii uu wax ku lahaa waa ka beri noqday ninkan u aadaya xadaثana الmakiي بن ibrahim qala xadaثana yaزيid بn abi cubaydi can salaam اlcakwac maxaa la yihahdaa sanadkan ya hulaahiyaat awaajir maqayi maanta haye kee wey toddobaad wata ayo markii u dambaysa waxaa lagaa yaqa laga rabaa inaad si fiican xisaabta u keento labaatan iyo meeqay ahayd dayib kow iyo labaatan ama labaatan laba marki markii kuwa mukarara mid baa mukarara marka laba iyo labaatan sa ku noqon dayib can salamata bin اlaqwac radi allahu canhu qaala kunaa waxaan ahayn bu slm radi alahu canhu kunaa juluusan cinda nabiy sal slam baan fadhinay id utiya bijanaaza janaazaa la keenay meyd la wado faqaaluu waxay yidhahdeen salli calayha rasuul alla ku tuko faqaala wuxuu yidhi hal calayhi daynun dayn ma lagu leeyahay qaaluu waxay dhaheen laa wax dayna laguma laha qaala fahal taraka shayan xoola ma ka tegay dayn bayaan ugu lahaana isaga xoola ma ka tegay qaaluu laa xoolana kama tegin daynna laguma laha fa salla calayhi waa ku tukaday nabiga alayh isalaatu wasalaam uma utiya bijanaazatihi ukhraa janaazo kalaa loo keenay nabiga faqaalu waxay dhaheen ya rasuul salli calayha ku tuko markastaba qof dhinta le waa lagu yeeri inta badan salli calayha qaala fahal hal calayhi daynu daynu korkiisa maya dayn ma lagu leeyahay qiila nacam haa baa lihi qaala fahal taraka shay wax ma ka tegay daynta xoolihiisa oo daynta iskaga bixiyo ma jirtaa qaalu waxay dhaheen halaathata danaaniira saddex diinaar buu ka tagay oo dayntaasi lagu leeyahay waa loo hayaa wax lagaga bixiyo fasalla calayha waa ku tukaday janaazadii uma utiya bihaalita mid saddexaad baa loo keenay nabigu faqaalu waxay dhaheen salli calayha ku tuko qaal hal taraka shay wax ma ka tegey qaaluu la may waxba kama tegin qaal fahal calayhi daynu dayn ma lagu leeyahay qaaluu alaaanir halaathatu danaaniira saddex dinaar baa lagu leeyahay qaala sal lagu bixiyana kamuna tegin saddex dinaar baana lagu leeyahay nabigana calayh salaam markaasi waa intaan futuuxaadkii iyo xoolihii la helin muslimiinta oo khayr badan oon la helin salluu calaa saaxibikum buu nabig alay slam ku tukana saaxiibkiin idinka nabigu halkaas ku istaagay sala allahu aleyh ali wasalam qaala abu qataada marka wuxuu yidhi salli calayhi yaa rasuul allah rasuul allahu ku tuko wa calaya daynu wa calaya daynu dayntiisina korkayga weeye anaa ka bixinaaya saddexdii diinaar fasalli caleyh waa ku tukaday nabiga sala alla lay sl riwaya waxa soo hortay diinaaraan laba diinaar riwaayadna saddex diinaar in marka diinaaraani wa kasrun uu ahaa oo riwaayada halaaثada lahna kasrigaas ay jabrisay riwaayada diinaaraan lahna kasriga ay iska dhaaftay baa dhici karta laakiin laba riwaayo waa jirtaa nabigu waa weydiin jireen u markii dambe oo wuxuu dhihi jiray abuqataada ma biixisay mar walba saasuu dhihi jiray ma biixisay ilahay uu ka yidhi waan bixiyey alaana xiina baradat calayhi jildu hadduu jidhkiisa qaweelay buu nabi sala allah alay wasalam qofkii deynta lagu lahaa ee meydkaa dhintay marka tan macnaheedu kafaalana waa la dhihi karaa oo saa ka qaaday xawaalana hadda markii dhinac laga fiiriy waa iska tahay oo xoolihii ninkaasu iska biiy kusoo wareejiyey naftiisa uu ku wareejiyey laakiin markii laga hadlo xawaalada istilaaxii iyo maaratay siday fuqahada ay u istilaaxeen xawaalo ma noqonayso xawaalada waxaa weeyaan waa qof dayn lagu lahaa oo qofkii ku lahaa qof kale uu dayn ku leeyahay ku xawilay laakiin ninkan haddaa muuqato haddaa dayn laguma lahayn tafadul iyo tadawuc unbuu oga bixiyey marka waa caqdu tabaruc axsaan iyo samafal iyo wanaag unbuu u galay u sameeyey wallahu aclam wabilah towfiq sala allah waslama ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi ajmaciin